waxaa la qabtay ay kaloo adigu aana dirin ama majuusi diray iyo wax la mid ah markaa markii uu qabto haddii dee nolo lagu gaaro dee caadi loo gowracay dee waa neef la gowracay oo wax dhibaataa ama laha haddii laakiin sidaas uu ku dhinto ay dilaan waxay noqonaysaa ida ijtamaca alxalaal waalxaraam gulliba alxaraam xadiiskiina waagu sheegayo aygaaga haddii aad markaad dirsato haddii aad aragtay iyadoo aykarna uu la joogo oo uu la qabtay haa cuni maxaa yeelay fainamaa samayta calaa kalbika ay yidhahdeen baad adigu bisinka u qabatay kaa kale bisinka umaad qaban yani kana dirsatay oo aad markaa waxa weeyaan adiga xaggaaga ka socday ka kale adigu maad dirin wey cidina ma haddi markaa cid kala dirto qof kaloo isagana dabiixadiisa la cunaya hadduu kaa kale soo diray oo laba la diray oo dadka eh, maarata dirayaan ay ahal yihiin ay direen ay isla qabtaan markaa iyadu waa caadi mushkilad ma laha dee waa la cunaya wain yushaari jaarixan jaarixii haddii uu la wadaago maa waxbaa la wadaagay lam yubax masiiduhu wixii ugaadhsado aan la cunin oo aan la ogolayn fa kulluhu xirman wadax waxaas dhammaanba xaaraan buu ku cadaaday waman yajid saydan qofka ugaadhii hela wamaa bihi aharun ligayrihi iyadoo aan wax raad ah aanu ka muuqan oo cid kale ay leedahay yakul wuu cuni kaasi markaa ugaadha liaxmed alaqar imaamkii axmed yani nuurka badnaa iska saasoo kale iska noqonaysa aqrab wejiga caddaa weji maarata qowlkiisu waa sida la shaafici shaafici agtiisa maya cuni maayo wa sharطu xilli maa cazaba maa cazaba wamaa qaaba waxaa maqnaaday xalaalnimadiisa shardi waxa u ah lilaakhirayni labadii kale agtooda an yajida fi alab inuu ku dadaalo raadinta fain yabit laylan haddii markaa habeen uu ka baryo oo habeen dhan uu ka maqnaado fa maalikun xadara maalik markaa waa xarimaya wa canhu waxaa laga soo goriyaa maalik daa xukunkan habeennimada in maarata lagu qaydayaa fi sahmi marka arrintu ay leebka xaggiisii tahay hayru muctabarin mid markaa la ictibaarinayo maahay arrintaasi ayga ayay u gaar tahayna ugaadhii markii aada ugaarhsato ama aad ama leeb aad ku dhufatid ama maaragtay waxa weyaan xayawaankii aada dirsatayba nabar ha u geysto almuhim ugaadhii waa carartay iyadoo dhaawaca way kaa qarsoontay markay kaa qarsoontay kadib baad heshay haddii markaa raad kale aad ku aragto oo aan adiga leebkaagii ahayn ama wax aan ayigaagii ahayn aad calaamado kale aragto ama wixii biyo ku dhacay aad aragto markaa la cuni maayo iyadoo hadal malaha laakiin haddii wax kale aanay ka muuqan nabarkii adigu aad eh, maaragtay waxa weeyaan sababta u ahayd mooyaane wax kale haddaanu meeshaa ka muuqan ma la cunayaa mise lama cunayo waa wixii maydad aragtay eh, axmed wuxuu leeyay waa la cunayaa shuruud kalena kuma xidhay shaaficina wuxuu leeya la cuni maayo kol hadduu kaa darsoomay labadii imaam ee kale waxay qeyd ka dhigayaa in aanad ka fadhiisanin ee aad raadintiisa in aanad ka nasan oo aada daba socotood raadinaysay bay shardi ka dhigayaan iyadoo sidaa tayba haddana maalik uu leeyahay haddii habeen dhan uu kaa maqnaa maalintii dhib ma leh laakiin haddii habeen uu kaa maqnaa ma cunaysi marka imaam axmed isagu dee xujada xadiiskii waa haysta haddii aad maaratay waxa weeyaan aan ogaadhi kaa qarsoonto weliba riwaayadkaa faqaaba yowman aw yowmeyn bukhaariga ku sugan haddii aanad raad kale ku arag cun waa xadiis saxiixu saxiixayn ku sugan xadiiskaas waa haysta imaam axmed shaafici raxmat ullaahi calayhi xadiidkaa ma haynin waxaanu hayay aharkii ibn cabaas kul maa asmayta wadac maa anmayta wixii aada asmayta oo ismaag waxa waa shayga markaad bartiisaa ku disho intood ku dhufato bartaa nafta ay kaga baxdo ismaa baa la yidhahda asmaahu yani waxa weeyaan qatalahu eh, waxa weeyaan fawran fii makaanihi bartiisiibuu ku dilay wey anmaahuna waxa weeye eh, waxa weeyaan waa waxbuu yeelay laakiin wuu qarsoomay meel kale ayuu ku dhintay markaa ibn cabaas wuxuu yihi kul maa asmayta wa dac maa anmayta shaafici marka iyo qiyaaskii oo ah dee waxaan wax dilay inaan la hubin asalkuna luxoobta u ahaa xurmo ayuu qaatay deetana wuxuu yidhi ilaa an yahbuta fiihi can اnabiyi sal اllahu alayh ali wasalam khilaafu dalika inay nebiga ka sugnaata mooyaane wax sidaa khilaafsan fainii atawahamuhu waan yar malaynayaa in wax jiray ma xadiis jiray buule saasoo markaa uu unkii odhanay de markaa waxaa ahayd shaaficiyadii hadalkaana way hayaan bayhaqi isagu hadalkaa maarata inuu shaafisa maaratay arrintan xadiiska uu ku xidhay haddii xadiiskaasi uu sugnaado hadal kale ma jiro uu yidhina wuu soo naqlinaya markaasuu leey madhabkii shaafici waa inuu bannaanaado oo de marka masaladano kale waa inay ka shaqayso idaa saxa alxadiisu fahuwa madhabi mar haddaynu ogaanay imaamku wuxuu sanuyelina ahayd xadiiskiioo aanu helin laakiin weliba uu malaysanayay inuu wax arkay dee markaa hadalma yaab waa ina ogolaato laakiin meelaha aanu imaam nawowi inuu inoo taaban lahaa baa fiicnaan lahay meelo badan dee isagaa tacdiili tanna inuu taaban lahaa bay ku fiicanta deetana muctamadka uu markaa sidaa kala noqon lahaa laakiin ma taabanin waxay markaa imika u baahan tahay dee ragcu culus hadii ay isku raacaan in markaa xaggaaga rajo muctamadkii saasuu noqonaya laakiin wadaad keligii meelka ilaalistana muctamada oo aan dawaadni kale la socon sidaa muctamadkii kuma noqonayo marka taasi waa taas labada caalim ee kale labada imaam ee kale iyaguna xadiidka daahirkiisa filjumla way waafaqayaan oo kaa maqnaade waan qaadan lakin waxay leeyiin shardi waxaa in aanad ka fadhiisanin si aad wixii hore ugu soo hesho marka xaniifiyadu wakti ma xadidayaan inkastoo riwaayad abu xaniife laga soo guriye nisfu yow ilaa maalin barkeed laga soo guriye ay jirto laakiin haddana sida u muctamedka ah taqdiir ma lehe inaanad ka nasanin ood raadinaysay unbaa shardi maalikiyadu waxay haduu habeen kaa maqnaa habeenkii dugaaga iyo xayawaanka iyo hawaamtaa iska badan bay yidhahay marka in waxyaalo kale ay ka qayb qaateen bay u badnaanaysaa dilkiisa neefkan dhaawacaana de laysugu imanaya waa lasoo raadsanaya laakiin maalinimada eh, waxa socdaa way iska kooban yihiin marka hadduu maalinimo kaa maqnaa dhib malaha habeen laakiin hadduu habeenna kaa maqnaa cuni maysi qowl baa markaa jiro kala saaraya leebka iyo iyo iyo ayiga oo le arrintani leebkii tahay eh, habeen baa hadduu doonaha maqnaaday markii hesho waad cunaysaa haddaanad ka fadhiisanin wuxuu ihi yajid saydan qofkii ugaadh hela wamaa bihi aharun liqayrihi saydkaasoo raad cid kale aanu ka muuqanin yakul wuu cuni liaxmed alaqar imaam axmed agtiisa la shaafici shaafici agtiisa cuni maayo sida markaa naskiisu uu yahay wa sharqu xilli maa cazala waxaa maqnaaday inuu xalaal noqdo shardi waxaa u ah lilaaakharayn labadii kale agtooda an yajida fi alab inuu qofku ku dadaalo raadinta fain yabit leylan habeen haddii markaa ugaa dhicay ka barido oo habeen wacanhu waxaa laga soo guuriyey daa kan markaa mabiidka in la eegaa fi sahmi marka leebka la joogo ayru muctabarin ictibaar male wa jarxu naxwi اlkalbi sharطu falyucad washaafici ahmalahu fi lmuctamid wa jarxu naxwi lkalbi ayga iyo waxaan lamidkii inay ay qoomaan oo nabar ku sameeyaan ugaadhi sharun shardibay markaa ay u tahay jumhuurkii falyucad hala tiriya markaa shuruudaa lagu darkaa wshaafici imaam shaafici ahmalahu kan wuu riday fi muctamadi sida muctamadka aygu iyo waxaan lamidka xayawaankan lamidkeed ku ugaarhsanaysaa wixii uu qabto mar kasta haddii nolol lagu soo gaaro hadal male taas ka laga hadlaya ma aha mar kastoo nolol caadi ku soo gaadhay oo aad gowracatay taa cidi ka hadli mayso ta laga hadlaya wixii uu dilay wixii uu dilay qaabka uu dilay inay noqoto qaab markaa jaraaxa oo inuu nabar ku sameeyey jumhuurku haabayneen waayo leebkiiba haddii u ballaca ugu dhaco oo deetana culayskiisaa uu ku dilo dee la cuni maayo aygiina hadduu ku fadhiisto markaa waxwaan culayskiisii uu ku dilo biiqanihi uu ku dilo la cuni maayo saasay markaa jumhuurku leeyihi laakiin shaafici waxau leeyahay sida muctamadka laba qowl baa ku sugane Eh, aygu arintaa uu ka duwan yahay markiis horan isagda wax afle eh, kaga dhex gudbo ma u lahayn de micidaa uu ku qabanayo marka waxaaba dhici karta micidiina mararka qaarkood inaan lehelin markii waxaweya neefkii uu rido inuu kuba dul fadhiisto waa iska dhici karaysaa marka kol haddii aan shardi naskii aanu ku imanin inuu jiraaxo sameeyo nas sheegaya arrintaas inay macfu tahay ayay u badan tahay buuli wuxuu yihi wajarxu naxwi lkelbi sharطu falyucad washaafici ahmalahu fi lmuctamid wamaa ymut biducri minhu lam yubax bilaa khilaafin fiihi fi ladi itadax wamaa ymut wixiisa ku dhinta biducri minhu argagax uu ka argagaxay e, maarata e, ayga lam yubax kaa la xalaalayn maayo bilaa khilaafin fiihi wax khilaafyadoo aanu ku sugnayn fi ladi itadaxa sida markaa muuqata waayo dee saddexda hore waaba kuwii jarxi shardeegi halkana jarxi ma yaalo argagaxii naxdintiibu ayuu neefku sakaaladoo kale waa iska daciif naxdintaay u dhimataa mararka qaarkood marka hadday naxdintii u dhimato dee waxba markaa la cuni maayo saddexdii kale agtooda ilan jaraaxba meeshii ma jirta jarxiba ma jire shaaficiyadii jarciga aan shardinayna halkan iyaguna way xarimayaan markaa maxaa soo haray cidima soo harin marka waxay u badan tahay inaan halkaa wax khilaafin aanu ku sugnayn lakiin cid ijmaac soo guurisay ma hayno waxaa jira wadaad shaaficiyada kamid ahoo mujali la yidhaahdo mujali ibnu jumayr ayaa wuxuu soo naqliyey qaarkood in ay qowleynkii markuu aygu ku fadhiisto ku jiray ay halkan isku dayan inay ka takhriijiyaan lakiin wax laga yeelay ma aha wuxuu yidhi wmaa yamut bizucri minhu lam yubax bilaa khilaafin fiihi fi ladii tabax wain yaqud sayda nisfayni ukil kadaaka in abaana ra'sahu yaxil wain yubin cudwan siwaahu xaruma da lcudwu laa siwaahu fii ma culima ila ida kaana calayhi ajhaza faأxmadu washaaficiyu jawaza wain yaquda sayda haddii uu kala gooyo ugaadhi nisfayni laba u kala jaro qadi waa kala goyn waliba qadiga inta bad waa loo isticmaalaa marka dharab shayga loo kala gooyo lakiin imika halkan waxa loo jeedaa laba isleeg hadduu ka dhigo wain yaquda sayda nisfayn wixii aad markaa tuurtay ama aad dirtay haddii uu ugaadhi laba u kala jaro islaag laba islaag baa la sheegaya ukila waa la cuni kadaaka saasoo kale yani labadiiba waa la cunaya labadii dhinacba kadaaka saasoo kale in abaana ra'sahu hadduu madaxii gooyo oo madaxa goosto iyadana dee waa la cunay oo yaxillu neefkaasi xalaal buu noqonaya ugaadhaas xalaal bay noqonaysaa oo oo kale ayuunbu iska noqonaya mac madaxii waa la cunaya wa in yubin cudwan haddii uu gaar u bixiyo xubin siwaahu aan madaxi ahayn xubin aan madax ahayn haduu gooyo xaruma dal cudwu xubinkaasi isagu xaaraan buu noqonaya maa ubina min xayin fahuwa ka maytatihi weyn laa siwaahu laakiin neefka intiisii kale xaaraan ma noqonaysa xalaal bay noqonaysaa fiima culmi sida la ogaado ilaa idaa kaana haddii uu yahay mooyaane alayhi ajhaza ajhaza calayhi ajhaza calayhi waa uu dhammaystiray yani haddiiu markiiba nafta kaga jaray mooyaane ajhaza calayhi waa yani waxa weeyaan nabarna waa nabar muwaxiya ama mudafif ah ama mujhiz ah yani halkaasuu ku dilaya waxna dee waa nabar keeni kara geeri laakiin wakti u baahan marka haddii nabarkan uu ku dhigay uu yahay nabar markaa mujhiz ah ama mudafifo nafta hore u markaa waa xalaal bay yidhaahdeen waxaa markaa iminkana ay ka hadlayaan dawaad arkaysaa waxa weeyaan nabarkii haddii xubnihii qaar ay ku go-aan waxay markaa leeyihin isku raacsan yihiin haddii wixii laba loo kala gooyo isdheeg inaan dhinacna la tuuray ilanma ubina min xayin meeshan markaa iminka dambaba suuragal ah labadii dhinac dhinacnama ohan karis kana ubina min xayin markaa labadiiba waa la cunaya waa xaaraanna de meesha mala imaan karayso ila waxan wixii dila waa la cunaya markaa labadiiba waa la cunaya laysa axaduhuma biwlaa min alaakhar haddii laakiin ay kala wen yihiin waa la waxa gaar loo saaray hadduu madaxii yahay iyadana labadiiba waa la cunaya gawrac oo kale noqonaysa way isla ogolyitaa iyada haddii laakiin wax aan madaxii ahayn gaar loo bixiyo sida lug ama gacan iyo wax lamid ah ama uu calooshii ka soo ribi dabtana caloosha ay banaanka timaado intii kalena ays haysato maalikiyadii iyo xanafiyadii waxay leeyihiin xubi kaa lama cunayo oo ma ubyana min xayi fahuwa ka buu gelaya inta kalaa la cunayo shaafiyadu waxay kala qaadayn xanaabiladu nabarkana ayay eegayaan nabar hore wax u dilaya hadduu yahay sidii madaxii unbuu la mid noqonayaayo ilan waxaan kolka madax looma eegayne meel kasta in laga dhaawac unbaa la eegayay waa la cunayaa koldu wa dadejinaya sidii madax madaxuba markii la goodaysa markiiba naftu way ka baxaysaa shayga marka wixii kale ee mudafif waa la mid bayneen laakiin aanu sidaa ahayn waxay leeyihiin xubinkaa la cuni maayo wain yaquda sayda nisfayni laba haddii u kala gooyo kila waa la cunayaa saydkaasi dhammaantiiba kadaaka saasoo kale in abaana rasahu madaxiisa hadduu gaar u bixiyo yaxilu isagana markaa xalaal buu noqonaya wain yubin hadduu bixiyo cudwan siwaahu xubin aan madaxa ahayn xaruma wuu xaaraan noqonaya dal cudwu xubinkaasi laa siwaahu laakiin wixii kale xaaraan noqon maayaan fii maa culima sida la ogaado ilaa idaa kaana caleyh haddii uu yahay mooyaane ajhaza yani mid markaa wax weeyaan u dhammaystiray markiiba fa axmedun washaaficiyu jawazaha way baneeyeen waxalla saydu man dakaatuhu tasix wamalikun saydalkitaabi lam yubix wamaytatu maa saada muxrimun yual walilxalaali shaafici qidman axal mن أحل وxل للجميع في qول الحكم وhkذا الكلام في صيد الحرم iminkana waxaa laga hadlayaa qofkii haddaba ugaadhiisa la cunayay waa ayo waxaa xalaal noqday saydu man dakaatuhu tasixu ciddii gawriciisu uu asaxayay ayuunbaa ugaarhsigiisuna asaxaya markaa muslimkii iyo kitaabigii baa meesha kusoo gelay wixii kalena meesha way ka baxayaan wamaalikun haddaba imaam maalik halkan saydalkitaabi lam yubix kitaabiga ugaadhiisa ma xalaalaynayo oo de waxaas iska mubaaxaad bay iska ahayd wa acaamu ladiina uutuu lkitaaba xilun lakum wixii ay iyagu cunto haysteene ay meesha haysteen bay aayaddu daahir ku tahay wixii ay ugaarhsanayaan waxaa markaa u arkay inuu nas kale u baahan yahay nas kalena meeshii markaa lama hayo markaa asalkii ahaa nimankaa gaalada inaan la cunayn ayuu isagu markaa ku socodsiiyey laakiin de qolyaha kale waxay leeyihiin waa isku midun saydkii iyo iyo dabiixad wa maytatun maa saada muxrimun wixii uu qof muxrimihi uu soo ugaarsadaa bakti weyn yuallu yani yuhdaru waa la yska tuurayaayoo macno male walilkhilaafi shaafici qidman axal washaaficiyu shaafici qidman marka hore mar hore axalla wuu xalaaleeyey lilxalaali buu xalaaleeyey qofkii aan muxrim ahayn yani qowlkiisii hore imaam shaafici waa in qofkii aan muxrim ahayn uu iska cuni karo idinkaasi in ugaadhsadaa marka horeba loo ogaa ugaadha muxrimkuunbaa loo diiday markaa muxrim intii un baan cunaynin kuwii xalaasha ahaa iyagu maaragtay aan muxrimiinta ahayn way iska cunayaan baa qowlkiisa qadiimkii ahaa laakiin qowlka jumhuur lfuqahaa qabaan isaguna markii dambe uu inaan waxaa la cunayno bakti uu yahay oo waxay leeyihin culammadu qofkanba ahliyatu dakaa yani inuu ahal u ahaado gawraca ayaa laga xayiliyey marka ugaadha ay noqoto qofkii muxrimka ahaa ahliyadiibaa ka baxaysa oo laga xayuubinaya waxalla liljamiici cid walba waa u xalaal fii qowli alxakami alxakam ibn cutayba waa fuqahadii reer kuufa mid kamida sida uu markaa isagu qabo iyo thawri sufyaan thawri oo isaguna dee faqiihii reer kuufa ahaa iyo abu thawr iyo qolooyin noocaasi iyagu waxay yidhaahdeen waa xalaal waayo qofkan bay eegaan qofka muslim yahay muslim dabiixadiisu xalaal bay ahaan jirtay ugaadhiisuna xalaal bay ahaan jirtay isaga waa ka xaaraan oo dee isaga maaragtay muxrim buu ahaa markaa de inuu dilaa xaaraan bay ka ahayd laakiin inuu neefkii uu bakti noqonayo iyagu umay arag wahaakada alkalaamu fii sayd lxaram warka hadalka laga odhanayo ugaadhii xaramkana waa saasoo kale wixii xaramka lagu dhex dila ugaadh ah qofka dilayaanu muxrim baa ahaanine ma la cunayaa mise lama cunayo aqwaashaasoo kale ayuunbaa ku jirayso jumhuurkii agtooda bakti buu noqonayaa kitaab lcaqiiqa ligayri nucmaan alcaqiiqatu tusan wahwa abaaxahaa waawjaba alxasan washarطuhaa mac sarfi laxmiha badaa min aldaxaaya falaha biha iqtida wadabxuha fii saabicin wاlximyari ra'aa suquuط اdabxi in yuؤhari lilbinti shaat wahnataani lildakar wmaliku bالshaati can kuli amar wanafyuha can اljawaari jaءa can qataadaة wmilhu can اlxasan وcanhma raأس الصبي minha luطk wlaxmuha cinda almalaa nadban طubk wcadmuha lijulihim lam yugsari wاlkasru nadbu aw mubaaxu اlximyari وعندهم من فضة تصدق بقدر وزن شعره إذ حلق العقيقة وانقلك لغير نعمان العقيقة تسن العقيقة وانقلك تسن ولا سنية لغير نعمان وحي أبو حنيفة كسوهري أيها السنة وأركب وهو أبو حنيفة يسأله أباحها وحقون اسك مباح أيوه أركب وأوجب الحسن الحسن البصري يسأله وأبو واجبيه عقيقة مركع صدح قوم baa ku sugan waa sunni waa cinda aljumhuur oo dee xadiis badan baa ku soo aroortay xanafiyadu waxay yidhaahdeen ma aha mashruuc marka ma aha mashruucdaasi qaarkood waa bidca way soo naqliyaan oo yani waxa weeyaan eh, laiska daayaa fiican laakiin sida ay rajaxayaan waa in abu xaniife agtiisa ay wax iska mubaaxa tahay marka iyagu waxay leeyihiin markii eh, udxiyada la sharciyeeyey waa la nasakhay maaragtay dhammaan wixii la samayn jiray waxyaalihii kale la samayn jiray oo dhan udxiyadaa meesha ka saartay bay yidhahdeen udxiyadiina kuwa waajibinaya laakiin arrin lagu raacay maaha axaadiista caqiidada kuso aroortayna waa tiro alxasan albasri waana riwaaya can axmedi isagu waaba waajib buu leeyahy oo de waxa weeyaan eh, eh, eh, maaratay almawluudu marhuunun bicaqiiqatihi ama murtahamun bicaqiiqatihi yani qofkii dhashaa maaratay weladkii wuxuu u rahman yahay caqiiqadiisa xadiidkaa qaabka loo fasirayo ayaa eh, hadal uu ku jiraa marka wuu u rahman yahaydaasi waxay qaarkood ku fasiraan yani shafaacadii haddii u dhinto shafaacadii waxay ku xidhan tahay inaad caqiiqadii u samaysay marka waa arrin culus waxay markaa ka soo halkaa eh, maaratay ay waajibayso washaruhaa mac sarfi laxmiha badaa min adaxaaya falaha biha iqtida washaruhaa caqiiqada shuruudeeda neefkan la gowracayo mac sarfi laxmiha iyo eh, iyadoo markaa wxoogaa la jirto xilibkeeda qaabkii loo qaybinayo waxaasoo dhan badaa min adaxaaya udxiyada axkaamteedii ayuu kaaga soo muuqanayaa halkaasaad ka qaadani falahaa biha iqtidaa caqiiqadu waxay leedahay kudayasho ay ku dayanayso udxiyadiio axkaamtii udxiyada unbay leedahay wa dabxuhaa maalinka la gowracaya ama waqtiga la gowracaya fii saabicin waa maalinka toddobaad ilmaha maalinkiisa ayaa la gowracaya maalikiyadu waxay leeyihiin marka haddii qablalfajar uu dhashay maalintaa baa la tirin hadduu bacdalfajr dhashayna iyada ha ku tirin laakiin qolyaha kale maalintii uu dhashay ba kasoo bilaabay walxibyari maalikigii ra'aa wuxuu arkay suquuta dabhi gowracaas inuu meesha ka baxayo in yuahari haddii maalinka toddobaad laga dibdhigo inay sidaa kugu dhaaftay oo caqiido dambe aanay jiraynin ayaa maalikiyadu aragtaa laakiin qolyihii kale shaaficiyadii xanaabiladii waxay leeyihin waa iska sii soconaysa deetna xanaabiladii toddoba kale haddana tirsay koranaya haddana toddoba kale tirso shaaficyadu maalintii toddobaada dhaafay maalinta doontaa gawrici inta aanu ilmuhu qaangaadin hadduu qaangaadhayna <clears throat> isagaa iska gawracay haduu hadduu qaangaadho waxay yidhahdeen khitaabkii weliyul amriga wuu ka soo wareegaya oo isagu u soo wareegaya deetna isaga ayaa markaa iska gawracay wadabxuhaa fii saabicin walximyari ra'aa suquuط اdabxi in yuahari lilbinti shaatun inantii waxaa laga gowrici neef ariga wanataani laba maarata arigina liakri labkii baa laga gowri markaa shaatun marka la yidhaahdo arabiga waan hore logu soo sheegan filayaa lab iyo dhidigba way ku dhacaysaa ri iyo iyo eh, riyana way ku dhacaysaa marka afartiiba way noqon karaa orgi buu noqon karaa wan buu noqon karaa lax buu noqon karaa ri buu noqon karaa ereyga shaatu waa saas lilbinti shaatun marka inantii neef ari ayaa laga gowracay wanataani laba neefna lidakari wa maalikun imaam maalik isagu bishaati can kullin amar cid walba shaatun baa laga gowracayaa wiil neef ariun baa laga gowracayaa rag iyo dumar ma wiil iyo gabadh ma kala lahaa laakiin nebigu calayhi salaatu wasalaam xasan iyo xusein waxa weeyaan labalaba ayuu ka gowracay waxaa kaloo sheegay an ilghulaami shaataan wa can jaariyati shah ee xadiidkeedana wiilkii laba baa laga gowracayaa gabadhiina hal wuxuu yihi wanafyuhaa can iljawaari wanafyuhaa in la inkiraba oo caqiiqada meeshaba laga saaro can iljawaari marka ay tahay mid markaa laga qalayo gabdhaha ayaaba jaaa ka yimid an qataadatin qataade wa miluhu can ilxasan xasanna saasoo kale ayaa ka sugan oo kasoo aroortay yadana qataada iyo xasan iyo waxay leeyiin wiilasha unbaaba caqiiqada laga gowracay gabdhaha waxbaba lagama gowraco oo waxaa laga yaabaa in dee xadiidkii nabigu alay sla xasan iyo xusein wax ka gowracay baa soo maray caqiiqada maarata xadiidkan de caqiiqadana waabay werinayaanba xasan can samura waaba xadiidkii kale ay odhan jireen wuu ka maqlay markaa kaas de caqiiqo guud buu sheegayaa xasan iyo xuseinna waa ka gowracay markaa xadiis markaa gabar ka hadlayaaba inaan iyaga soo gaari ayay u badantay wuxuu yihi wa labadoodan waxaa laga soo guuriyey ra'su sabi ilmaha madaxiisa lutikha waa la marinayaa minha min adabiixati wax kamida ayaa la marinaya markaa waa dhiiggeedii inta markaa maro iyo wax markaa dhiiggeedii lagu ayaa madaxa loo marinayaa ayaa xasan albasri iyo qataade laga soo guuriyey laakiin jumhuurku arintaa waxay yidhaahdeen waxaas waa min umuuri iljaahiliya islaamkuna lama imanin lamana samaynayo waa karaahiyo wax markaa lala imanaya maa ilmahel nijaaseeyo meesha ma taalla bay yihahdeen jumhuurku qolyaha marka maxaa ku kalifanaysa yidhahdaan xadiidkan ayaa waxaa wayudammaa ayaa maarata kusoo aroortay wayudammaa yani waxa weeyaan maned waa dhiig baa la marinaya marka waa laysku haystaa lafdadaasa laysku haystaa qolyaha qaarkood waxay leeyiin waa lafdaas waa khalad e, wa bay ahaydo waa la magacaabayaa bay ahayd markaasaa deetana tasxiif baa galayo wayudamaa baasaa looyii laakiin adoo xaafid ibn xajar halkaa kole hadal buu ku leeyahay tasxiifkaasi kuma qanacsanayn halkaa wax la tasxiifiyey e, calaa kulli xaal xadiidkan markiis hore hadal baa ku jirayo de waa xadii alxasan can samura inkastoo yaraadaan kaa caqiiqada wuu ka maqlay laakiin haddana riwaayaadka iskuma waafaqsana riwaayaadkii qaar unbay ku sugan tahay wayudamaadu qaarna kuma sugna wayusamaabaa ku sugan markaa jamaahiirtiina arintaa waa diiday wa laxmuhaa hilibkeedii cinda almala jumhuurku say qabaan ubika waa la karinayaa nadban intaasay kaga duwanta iyadana udxiyadii oo udxiyada dee hilibkeedoo qayrin baa la qaybinayey tan laakiin waxa sunna abay leeyihin in la kariyo deetana wixii oo karsan la qaybiyo oo dadka markaa loo geeyo wa cadmuhaa lafteeda lijullihim say u badan yihiin lam yugsar lama jebinayo oo tufasalu juduulan tii markaa caaisho laga sheegay ayay dee markaa qaadanayiin jumhuurku xubin xubin baa loo kala saarayaa lafaha lama jebinayo walkasru jabintu nadbu aw mubaaxun ximyari waa sunnaha ama mubaaxa ximiriga weyaan oo ximrigii maalig ama sunnu ka dhigaya ama wuu ibaaxaynaya markaa ibaaxada ictimaadaya waa iska caadi in la jabiyaabay leeyi waxba maarata kuma sugna waa nadbidana waxay ka keeneen khilaafan limaa kaana caleyhi ahlujaahiliya bay ahlujaahiligu waxay ku sugnaayeen baa la khilaafayaayo may jabin jirin iyagu waa la iska jabinaya laakiin eh, kolley aharka caaisha radi allahu canha ayaa meesha yeello jumhuurku ay qaadanaya wa cindahum fuqaadu say qabaan tusudiqa waa la sadaqaysanaya min fidatin baa laga sadaqaysanayaa biqadri wasni shacrihi timihiisa qadarkeed wax leeg oo fidaa ayaa la sadaqaysanayaa id xuriqa markii markaa loo xiiro timihiisi waa la xiirayaa maalinkaa toddobaad baa loo xiirayaa timihiisaasi markaa inta ay miisaan yeeshaan oo fida ah in la sadaqaysto ayaa iyaduna markaa sunna ahoo xadiidka ku timi kitaabu alacimati walashriba طعاamuna in kaana nabtan ma xaru ila ida najusa aw darakasu wain yakun min xayawaani ma طucim fain yacish fi lmaai xiluhu celi waxarama الnucmaanu ma siwa الsamak kabacdi صaxbi الshaafici fi اlmushtarak in waafaqa almaxduura kalkhinziiri wain yacish fi lberi wاlbuxuuri xaruma cinda alxanafiyi wالshaafici kaaxmedi fi lbacdi kaadafaadici wma bibarin xalla ila lidarar aw najsihi aw lidaliilin qad zajar bidalika alkhinziiru bilijmaaci wamancu maa siwaahu duu nisaaci fajawaza alxabru lximaara alahli wajawaza azuhriyu akla albagli kalkhayri cinda shaafici waaxmadi walahumaa fii daabitin muctamadi alamru bilqatli wamancu lqatli kilaahumaa daliilu manci alakli waxaramaa mustaqbaan cinda alcarab kalxanafi wاlkhulfu fi tafsiili hal wmnac ligayri malikin kula sabc lakin axala gayru nucmaan adabc washaafici ajaaza akla haclabi wakasibaaci طaa'iru bimikhlabi wاlqirdu cinda اljulli du imtinaaci wmaaliku yakrahu kaasibaaci wma madaa taxriimu cayni wanjala muxaramu liwaصfihi mima tala fataxrumu lmaytatu biاtifaaqi kamaytatin binaطxi aw khinaaqi laa maytat اlbaxriyi walilaxnaafi xalla min albaxriyi gayru الطaafi wamanacuu jalaalة lalximyari washaaficiyi yakrahuha fi اlashhari waxaramuu min الsharaabi اlmuskira faطlaquu in cinabun takhamara kada siwaahu lakin ilkuufiyu xil ma kaana minhu غayra muskirin yaqil wاlxambali yabaa walow lam yuطribi shurba nabiidin aw casiiri cinabi bacda ثalaaثaة min alayaami hum kurhu khaliiط lisi wاlkuufiyi cum ka khalطi tamrin maca busin aw cinab waqiila lلtaxriimi axmedun dahab wajaaza اlintibaadu fi اlmuqayari wanaxwihi wakurhuhu lilximyari kitaab acima wlashriba maxaa la cabayaa iyo maxaa la cunayaa wey acaamuna wuu yii wixii aynu cunaynay waa laba qaybood uuna in kaana nabtan wax dhulka ka soo baxay haduu yahay nabaat hadduu yahay waa nabaad iyo xayawaan waxaynu cunnaa wax kale maaha haddaba hadduu nabaad yahay buu yidhi maa xaruma xaaraan noqon maayo ilaa idaa najusa hadduu nijaasoobo mooyaane aw darra ama uu jirkii dhib ku keenayo ka sumin waa wada xalaal wixii mooyaane nijaasooba dee nijaas la cuni maayo ama wixii markaa dhib ku keenaya qofka ee markaasi waxa weeyaan sixadiisii caafimaadkiisii dhib ku keenaya sida sunti xaaraanbu markaa noqonaya wixii markaa dhib keenaya ee dhibkii uu muxaqaq yahay waa xaraamun qacan wixii dhibkiisu uu madnuun yahay ee la danniyayo waxoogaa kaas waayo tardiid bay yergeliyaan qolyaha qaarkood laakiin wuxuu dhibkiisu muxaqaq yahay xaaraan buu noqonayaa qacan xaggaas waa xaggii nabaadka marka markaa dee waxyaalihii qofka takhdiirka ku keenayey waxyaalahaasoo dhan mukhadiraadkii iyo hawlahaasoo dhami dee abraartaasay ayay yeelan halkaasii gelayaan ma aha xagga najaasaadka ma gelayaan najaasaadka waxaa gelaya sharaabka arki doon wain yakun min xayawaanin haddii waxaan markaa la cunayaa uu yahay xayawaan wax ka yimid wain yakun hadduu yahay maa ucima waxaa la cunayaa min xayawaanin xayawaan xaggii mid ka yimid hadduu yahay fain yaish fi lmaay haddii xayawaankaasi uu biyaha uun ku nool yahay xilluhu culima inuu xalaal yahay baa la ogaaday hadda mar hore ka soo hadlaynay biyaha ku nool ya wa ku nol lakin marka maxaynu ka hadlaynay gawrac ma u baahan yahay laakiin maxaa ka xalaala wixii badda ku noolaa iyo maxaan ka xalaal ahayn kamaynaan hadlin imika laakiin waxaa laga hadlayaa amaha la gowracma la gowricin wixii badda ku nool maxaa xalaal ah wuxuu ku yidhi wixii badda ku nool inuu xalaal yahay baa la ogaaday waxarama nucmaanu maa siwa samak abuu xaniifa isagu kalluunka wixii aan ahayn ee badda ku nool hay-adaan la yaqaano dee samaku hay-ad buuleey wixii muuqaalkaa samaka ah unbaa xalaala weli waxyaalaha yaryare kale ee la cunayo faraha badan imika badda laga soo saaro waxaasoo dhan isagu wuxuu leeyahay xalaal ma aha hay sanaf wixii ah unba xalaala waay ka bacdi saxbi shaafici asxaabta shaaficidaaba ku waafaqsan filmushtarak asxabta shaafici qaar kamida ah wey filmushtarak wixii mushtaraga ahaa yani beriga iyo iyo badaba magacaasoo kale ka watay mushtaramar maaha labaduu ku nool yahay maaha kii ay beriga iyo baddu wadaagayeen xaggana nooc ku lahaa baddana noocaan badda ka soo bixin ku lahaa oo isku magacay yihiin waa kan in waafaqal maxduura bay xarimayaan haddii uu waafaqo kii marka xaaraantaha ah. kal sida khinziirkii oo kale yani khinsiirkii beriga ahaa waa kan xaaraanta badii haddii khinsiir laga helo khinsiirmwajinu jiriyeyn kara antum tusamuunahu khinsiira arayta khinsiira maa weydiin antum tusamuunahu khinsiira marka khinsiir oo kale haddii badii laga helo oo magaca wata kol hadduu kii xaaraanta ahaa la magac yahay qolyaha qaarkood baa yidhi waa xaaraan laakiin sida madhabku yahay xanaabilada iyo maalikiyaduna maarata waxa weyaan madhabkooda uu yahay xayawaanu lmaai kulluhu xalaal weya mar hadduu biyaha u ku nool yahay aanu ka soo baxayn de haddii uu markaa dhib keenayo qofka uu de maaratay sun iyo balaayo uu leeyahay mooyaane laakiin sidiisa xayawaankii biyaha ku noolaa waa xalaal alxillu maytatuhu lama soo kala reebin bay leeyihin qolyahan maaragtay xanaabilada xanafiyaduna dee waxay leeyihiin xadiikii uxila lanaa maytataani maaragtay aljaraadu wاlxuut marka magacan xuut samaga ah iskale wixii samag ah ayaa iskale laakiin wixii aan magacaa samag wadani xuutna ma aha waxay noqonayaan waxyaalo kaleo aan xalaal ahay wuxuu yidhi kaasi waa wixii markaa ku noolaa biyaha fain yacish fi lmaai xiluhu culim xalaalnima loo ogaaday waxarama nucmaanu maa siwa samak sanaga wixii kasoo haray wuu xarimay ka bacd asxaabi shaafici sida asxaabta shaafici qaarkood baa yidhaahdeen fi lmushtaraki wixii mushtaraga ka ahaa beriga iyo badda in waafaqa almaxduura haddii uu waafaqo kii markaa xaaraanta ka ahaa beriga kalkhinsiiri sida khinsiirkii oo kale wain yacish haddii xayawaankani uu yahay mid ku nool filberi walbuxuuri bad iyo maaragtay beriba hadduu ku nool yahay xaruma xanafiyada iyo shaaficiyada agtooda xaaraan buu noqonaya oo kaa la cuni maayo waayo xaaski iyo wixii lamidka ah ka axmedin fi lbacd axmed baa isaguna saasoo kale oo axmed bay lamid yihiin laakiin bacdi unbu isagu qaba ka bafaadici sida rihi oo kale difda waa rihi raha way isku waafaqsan yihiin saddexdan qoloba inuu xaaraan yahay waxaa kaluu axmed ku waafaqayaa tamaasiixdii iyo iyo adeesooyinkii biyaha ku noolaanayay berrigana u soo baxay laakiin waxyaalihii kale kan yaree kale ay maaragtay waxa weeyaan saratanka yidhahdaan ma saltacuunna way yidhahdaan magaranaya af somaliya wuxuu ku noqonayo kan yaree marna soo baxa marna noqon saanyada waa kaas taasoo kale shaafiyada agtooda waxay noqonaysaa xaaraan bay noqonaysaa ya sulxafaat albaxr iyaduna uu sl soo baxaa soo maa wax allo wixii soo baxay marna gelaya marna ka soo baxayo oo dhan shaaficiyo siday marat marka dayrka laga soo reebo sida muctamadka walow hadal badan uusan sharciyadhexda ka jiro hadal badan baa ka jira laakiin siday muctamad ka dhigayaan waa in iyo saldacuunka ama saradaanna waa la yidhaahdaa iyo tamaasiixda waxaasoo dhan mustahbafaadkay gelinayaanoo waa xaaraan bay leeyiin marka maxaa kusoo haray de xanaabiladu markaa kuwa yar kale iyagu way ogoshay saddexdaa qolo mooyaane saddexdaas bay diidaysaa iyagu waxay diidayaan abeesada oo maarata masaska waxaas iyo yaxaaskii eh, iyo ray saddexdaasay xarimayaan wixii ka soo haray haba kasoo baxaan badde waa xalaal bay xanaabiladu leedahay maalikiyadiina iyagu waxoo dhanba waa xalaal bay leeyiin waxalla waxaasoo dhan waa xalaal bay leeyihin weliba soo martay xataa inaanay gawracna aanay u xataa baktigood uu iska xalaal yahay wuxuu ihi wa in yacish fi lberi wاlbuxuuri xaruma cinda alxanafi washaafici kaaxmedin fi lbacdi axmed bay kala mid yihiin laakiin waa bacdiga unbu axmed isaga ku raacayaayo ka dafaadici buu ku raacay wamaa biberin wixii haddaba isagu beriga uun ku noolaabaa inoo soo haray soo maa xalla kaasi xalaal buu noqonayaa ilaa lidarar inuu dee maarata waxa weeyaan dhib keenayo aw najsiya ama uu nijaas yahay mooyaan aw lidaliilin qad zajara ama daliili laga nahiye uu jiro saddexa shay xaaraan ku noqonaya wixii beriga yaallay isagu waa xalaal taasa waa asala laakiin muxuu xaaraan ku noqon karaa inuu la ogaado inuu dhibaato uu halis caafimaadkii ku yahay ama caqligii daruuriyaadkii uu markaa waxa wey halis ku yahay ama inuu nijaas sida aygii oo kale qolyihii nijaasiinayii iyo khinsiirkii aw lidaliilin ama daliil isaga qad zajara si maarata waxa weyaan gaar ugu soo aroorayo zajriye min daalika haddaba waxyaalaha xaaraanta waxaa ka mid ah alkhinziiru bilijmaaci doofaarka waa lagu ijmaacsan yahay inuu xaaraan yahay dee naskiina waa laga fahmaya qul laa ajidu fii ma uxya ilaya muxaraman calaa طaacimin yطcamuhu ila an yakuuna meytatan aw daman masfuuxan aw laxma khinziir naskii sariix buu ku yahay inuu markaa isagu u xaaraan yahay marka waa binasi wاlijmaaci kaa waa la isla ogoli wa mancu maa siwaahu doofaarka wax alla wixii ka soo haray duu nisaai intuu doonada hadla ekaada khilaaf khilaafu ungaa ku jira wax alla wixii doofaarka ka soo haray markaa de malaha wax yar baaba laga sokaynaya doofaarkaasuma yo ku darsanaya fajawaza alxabru imaamkii ibn cabaas radi eh, allahu tacaala canhu can abiih waxa uu xalaaleeyey alximaar alahli dameerkii caadiga ah dameerihii inaanay xaaraan ahayn ibnu cabaas laga soo guuriyay ibnulmundir iyo keyrkiiba way u nisbaynayaan waxaanu xujaystiiyeen qul laa ajidu fii ma uxiilaya muxaraman calaa طaacimin yacamhu ila an yakuuna aw eh, dama masfuuxan aw laxma khinziirin fainahu rijsun ma uhila bihi ligayr اllah fainahu rijsun aw fisqan uhila bihi ligayr اllah intaas marka hadda dameerkii kuma jiro lakin de nusuustii sariix waxay ku tahay nebigu alayhi الsalaatu wasalaam uu khaybar ku xarimay marka inaan xadiidku dee ama waanu gaadhin ama uu si kale u taagushay waa dhici karaysa laakiin isla ibnulmundir marka uu fardaha ka hadlayo fardaha markuu ka hadlayo wuxuu leey ibnu cabaas wuu karaahiyaystay fardaha in la cuno isagoo deliishanaya wاlkhayla wاlbiqaala wاlxamiira litarkabuuha wasiin de markaa dameerkin halkana waa ku jiraay makaraahadan un ku xambaarnay aan xurmada gaadhsiisnay haddii karaahadaa taxriim lagu xambaaro de markaa waxaa ibnu cabaas laga soo guuriyey tanaaqud baa ka muuqanay cid kale oo dameerka xalaalaysayna way xalaalaysay la ma garanay wajawaza الzuhriyu akla اlbagli ibnu shahaab الzuhri raximah اllahu tacaala isaguna oo taabiciintii ahaa wuxuu tajwiiziyey yani mu taxriiminin maqashii in la cuno ibnu xasm baa ka soo guurinaya oo wuxuu leeyahay ardaydiisii mid kamida yaziid ayaa waxa uu weydiiyey waxaan weydiiyey buu leeyahay faraska iyo waxa wey yunus ibn yaziid alayli baa waxaan weydiiyey buu leeyahay faraska iyo baqasha iyo xayawaan saddexaad baa ugu jiray birdoog oo ah. faraskii maarata farisiyiinta kuwaasaan weydiiyey buuli deetana wuxuu yiri laa aclamuhu xaraama xaaraan kuma ogi walaa yufti axadu min alculamaai biaklihi cid haddana culamada oo halla cunaalihina ma jirto xaaraan kuma ogi culamadana cidi hal la cuna ma marka ibn xasmi wuxuu leeyahay dee zuhri ma ma xarimin baqasha isaguna markaa inay xalaal tahay uu ku tegay laakiin dee jumhuurkii wataxrimiin waxaan dameernima ku jirta waa nasru ximaarin weeyaan marka ida ijtamaca alxalaal walxaraam gulliba alxaraamti halkaasay markaa marinayaan kalkhayli cinda shaafici wa axmed sida fardaha marka shaafici iyo axmed agtooda la joogo ay xalaasha u tahay fajawaza weyn sida fardiiba loo xalaalaynayo cinda shaafici axmed xanaabiladii iyo shaaficiyadii farduhu waa xalaal bay axaadiisna waad kusoo aroortay in waqtigii nabiga caleyhi salaatu wasalaam la cunay labadii kale markaa iyagu maalikiyadii oo waxay xarimayaanba ay yar tahay ayaa fardiya xarimaya aygiina ma xarimayaan fardihiina way xarimayaan markaa abu xaniifana isaguna in fardu ay xaaraan yihiin buu ku tegey marka markay maalikiyadu taxriimayaan waa lilkraam waxa weya alkhayru akram min an tukar waa ka karaamo badan tahay in la qasho iyagu hawl kale ayay haysaabiin min dawajahaadki marka lama cunayo xanafiyaduna saasoo kale ba yidhaha abu xaniifa laakiin fatwadu waa calaa qowli saaxibayn oo dee axaadiistii baa ku cad in la cunay markaa way banaynayaan xagga fatwada walahumaa labadani waxay leeyihin fii daabitin muctamadi daabit dhexdii waxay ku leeyihiin la ictimaaday ay ictimaadeen daabit baa jira baabka ay u ictimaadeen oo daabidka waxay kuleeyihin daabitkan soo socday kuleeyihin oo waa maxay almru bilqatli in laynafaro xayawaan inaynu dillo wa mancu lqatli iyo in laynoo diido xayawaan inaynu dilo labaduba kilaahumaa daliilu manci lakli waxay daliil u yihiin in la cunaa inay xaaraanta hazaali iyobaa istimbaaday fuqahadiina waa ku waafaqeen dalkii furucdii la agen ku waafaqsantaha inay saxan tahay baa la-an wax kasta oo laynoo diiday inaynu dilo dee gawricina waa dil soo maa gawricii waa dili marka dilina markaa ma cuni karo wax kasta oo dila layna yidhina dee gawraca laynaa dilabaa layii haddii markaa wax la cuno uu yahay dee qashabaa la odhan lahaa ee kolkan dila layidhi ilan raashinayo wax markaa xalaala ah lama lama khasaarinaye in waxaani wax markaa aynu ku intifaacayn ma akligiisa aanu ahayn ayaa iyadana laga qaadanaya marka xayawaan kasta kullu amara sharcu biqatlihi fahuwa xaraam wa kullu maa nahaa can qatlihi fahuwa xaraam walahumaa marka shaafici xanabiladi waxay i daabi daabi dhedi waay kuleeyihin muctamid daabi markaa iyo qaacida isku dhow yihiin laakiin waanagii farqigooda yar sheegay w hadduu baab ku khaas yahay waaa la daabi waa la yihahdaa sidoo kale haddii aanu maahadkii xukunka aanu eh, tilmaamayna daabi waa la yihahda almru bilqatli wa mancu lqatli qatligoo laysfaro iyo qatligoo laysu diido kilaahumaa labaduba daliilu mancil akli weeyaan waxaramaa labadani shaafici iyo axmedkii weeyaan waxay xarimeen mustakbasa bayq ayay xarimeen wax kasta oo khabiis loo arko cinda alcarab carabta agteeda kalxanafi xanafiga iyo lamida wlkhulfu khilaafku fi tafsiil xaggii tafaasiisha sii faahfaahinta ayuu haba ka kacay khilaaf ka kacay waayo almustakba yuxarimu alayhim alkhabaai wayuxarimu calayhim alkhabaaia khabaaista ayuu ka xarimayaabaa nebiga sifaadkiisa ka mid ahay khabaaistii haddaba maxaa lagu qeynay saddexdan igo horta waxay lehin mustakbasku wa xaaraan mustakbasna waxaa lagu qeydaya dadkii nabiga calayhi salatu slam laga soo saaray ee magacan khabaa'is waxa weeyaan fahmayo waxa ugu dhacayo ayaa dee la eegaya dadkii markaa carabta lahaa wixii agtooda khabaa'is ka ah oo mustaqdar ah oo qurun loo arko oo dhammi waa xaaraan hadday carabta iskhilaafto waxaa la eegayaa dadkoodii reer magaalka ahaa nabiga calayh salat slam laga soo saaray reer magaal bay ahaayeen dad waxhaystay ahaayeen dad baahan oo waxaweya bahala cunaya may ahayn markaa dadkaa dadkooda caadiga ahlulyasaarka ah ayaa la eegaya hadday markaa ahlulyasaarkoodaiyo dadkooda caadigii waxan ay iska cunaan xalaal buu noqonay haddii ay qurun u arkaan oo ka iqsoodaanna xaaraan buu noqonaya saasay markaa yidhaahdeen saddexdaa madhabba maalikiyada iyaguna taa qaadan meesha maxaa soo gelaya waxaa soo gelaya dacayayaankii oo dhan halli yaalo wixii xasharaad ah ee daabayar dhulka soconaysa masaskii iyo wixii lamidka ah iyo wixii xataa yaryaraabade iyo wixii duulduulaya maaragtay oo dhan xayawaanaadkaas oo dhan baa soo gelay waxaasoo dhani markaa oo mustakbafaad bay intii carabi ay ka cuntay mooyaane maalikiyaduna iyagu waxay leeyiin laa ba'sa biakli biakli khashaashi ilardi masaska iyo cayayaankaa yaryar xataa maaratay wixii la cuno laa basa baa ku sugan mudawanada wax basiya kuma sugno waana sida markaa madhabkooda iyo qolyu qaarkood baa inkiray saaxib cabdiljawahir athamiina mid buu kasoo naqlay sheekiisii ahaa filaya ama kule culimadoodii ahaa ayuu kasoo naqlinayaa inuu yidhi qolyaha kalea naga sheegay inaanu khabaaif xasharaadka inaanu banayno laakiin waxa weeyaan waa khabaaif oo ma banayno laakiin maalikiyad yaa radiyay yidhi waxaas wax jira ma qaraafi oo kale wuxuu leeyahay xayaadkii abeesooyinkii inay bannaan tahay waa inoo qariran tahay mudawanadii waxaa inoogu qoran khashaashu ardi wa hawaamteedu daba waxaa yaryar weeyaan in la cuno inaan basi ku sugnayn marka haddii xasharaadkiina aan ogolaan xayaadkiina aan ogolaan de maxaa la soo haray buu leeyahay mustaqdaraad kale soo haray maxay noqonaya leeyahay waa markaa wax weyaan weliba xataa makruuhaadka kuma darayaan waa iska laakiin wuxuu leeyahay maski ama xayada dhakhtar maahira uunbaa gawrici kara buu le haddii kale ku baahaysid oo waxaa loo baahan yahay hal mar qaybta dambe iyo madaxa in hal mar laysla gooyo meel markaa uu de isagu xadidayo oo uu leeyahay xaggaa rasul ka timaada bu agga madax ka yimaada qaraafina dadkii mutafaniniinta buu ku jiray waxyaalo funun fara badan yaqaan marka wuxuu yidhi hal mar haddaan labadaa laysla jarin suntaa ku baahayso qaatil buu noqonaya halisbuu noqonaya marka hadda ciddii ay damc kaga jiraan markaa raadsanaysa balqaafka loo qalay waxaramaa mustakbaan cinda alcarab wixii carabta agtooda mustakbadka ah labadan imaam way xarimeen kalxanafi sida xanafigii uu leeyahay oo kale wlkhulfu fi tafsiili hadba markaa tafaasiisha markaa xabadxabad marka loo tirinayo xasharaadkii waxyaalaha yaryar xasharaadka way xarimayaan laakiin xayawaankii ka yari waaweynaa kuwii ka yari waaweynaa dabagaalaha iyo waxyaalaha noocaas iyo kuwa laaleeg iyo kuwaas markay kasii hadlayaan ayaa tafaasiishii iyo xataa shimbiraha noocyadoodii kala duduwanaa shimbirha yareeraa iyo waxaa marka laga hadlayo tafaasiil baa markaa imanaysa oo laisku khilaafay wamnac ligayri maalikin maalig wixii ka soo haray waxaad u mancisaa kulla sabc dugaagii oo dhan wixii maalikada ka soo haray waa xaaraan bay leeyihi oo kuladii naabinu nabigu calayhi salaatu wasalaam xarimay ayay de u daliishanayaan laakiin maalikadii ma qabto wanoosoo saunbay ku joojinaa laakiin aala laakiin wuxuu xalaaleeyey hayru nucmaana abu xaniifa wixii ka soo haray addabuca waraabihii xanafiyada mooyaane intii kale waa xanaabiladi shaaficiyadi way ogolyihin de xadiiskii baa ku soo arooray walow imika hadal badan laga keeno dabcan laga hadlayay makan xayawaanka cunayaan mise waxa weeyaan waa kacawska iyo waxyaalahaas noocaas maarata isagoo aan hilibka cuna aan ugaadhsanin miyuu yahay laakiin dee dabcii laga sheekayn jiray ee kutubulxayawaanna ay ka sheekayn jirtay waa kaa bahalkaa dugaaga ah kaasuunbay ka sheekayn jireen waana kaaka laisku khilaafsan yahay xanafiyadu waa xaaraan bay leedahay liannahu duu naabin wuu ugaadhsadaa bay leeyihi qolyahan kalena xadiidkaa khaaska kusoo aroray asaydun huwa nebiguna marka kabshiga uu ka xukumay waa kii nagu soo maray jazaa saydkii halkaasay igu qaadanayaan washaafici shaafici ajaaza akna aclab aclabka xayawaanka la yidhaahdo in la cuno ayuu baneeyey aclabkaasi markaa muxuu yahay dawcadana yuu ka duwan yahay xayawaan kaloo ibnu aawo la yidhahdaa jira ibnu aawa oo markaa aygana ka yar room bay leeyihin yaygana ka yar marka hadda inuu kaa yahay waxaan inagu baa dhici karaysa waxaa kale oo jirta ayga iyo eh, iyo dabeecad waxbay kala dhalaan markaa dee taasina way hawsha way sii fogeynaysa marka in aclabkan lagu magacaabo aclabka eh, ay carabtu ka sheekayso digaag buu cunaa wax ari markaa iyo markaa waxaweya soo weeraray iyagoo ka sheekeynaya aclaba ayaa ari markaa waxaweya weeraray ma arkiisi laakiin digaagad iyo waxaasay ka sheekeeya inagana waaa waa ku habsaamayne baashan arigii looga taaglaya marka waxaan maranaya in ibnu aawaha ay sheegayaan isagu bahalka maarata zuunaarka eh, ugaarhsada inay tahay baa dhici karaysa marka xayawaankaa saclabka la yidhaahdo shaaficiyadu way ogolaatay wa ka sibaaci waxaa haddaba dugaagii lamid ah daa'irun shimbir kasta oo bimikhlabi eh, cidiyaala dee shimbiran cidiyaalaani ma jireen lakin waxaa loo jeedaa cidiyihiisa ku ugaarhsanaya wax ku qabsanayo dabeetna markaa waa kuwii markaa jawaarixda ah jawaarixu ayr weeyaan waa kuwii markaa ugaarsanay shimbirihii ugaarsanayay iyaguna xaaraan weeyaan cinda aljumhuur khilaafan lilmaalikiya weeyaan maalikiyadu duyuurta xataa karaa kuma xukumayaan iyada wlqirdu daayeerkii cinda aljulli sida loo badan yahay dumtinaaci muxaram weeye saddexdan madaba siday qabaan wa maalikun maaligsan yakrahun wuu karaahaysanayaa daayirka laftiisii ka sibaaci markaa maalikiyada shan unbaaba xaaraana waxyaalaha xaaraantii agtooda waa shan shay waa doofaarkii la isku raacsanaa iyo dameerkii iyo baqashii iyo fardihii iyo maxay noo dhiman aygu aad aygu maxaribaya ya may dugaanku waa caadi bl dugaanku waa karaahin bl ma xarimaya may ataa makhaalifta ma xarimayaan waxa weeyaan waa eh, eh, waxa weeye waxa weeye khansiirka iyo eh, mxuaha iyo dameerka iyo baqasha fardaha wax kala guma inaan dari soo maha ya may maytadu soo soto maytadu agama hadlay noolaha laga isagoo nool la odhanaya waa xaaraan xayawaan baa jiray ya nayme kuwaaso dhan maa waa kuw ay qolyahan kalena ay la ogolyihin marka faraska laga reebay inta kale taqriiban qolyahan kalena way la ogolaayeen laakiin wax alla wixii intaa ka soo haray waxay leeyihiin may waaa raha bakti a lagu cunaya ataa iska sheegi doonaa insha allah waa shan xayawaan unba agtooda xaaraanka wax alla waxaa kaloo dhan mithaalku caadi ya maya waa marka waxaan ka soo hadlay wamnac ligayri maalikin kula sabc halkaasay istinaa ka tahay dugaag oo dhan wixii markaa maalikiyada aan ahayn baa xarimay kadibba laakiin axalla hayru nucmaana adabc washaafici ajaaza akl haal labada shari waxay daba socdaan wamnac ligayri maalikin kula sabc halkaasay daba socdaan wakasibaaci aa'iru bimikhlabi wlqirdu cinda ljulli sida loo badan yahay dub tiraaci weeyaan wamaalikun maalik yakrahu wuxuu uu karaahyeysanayaa qirdiga laftiisii kasibaaci sida dugaagiiba u karaahiysanayo ayuunbuu kaana u karaahiyeysanaya marka makruuhaad bay u yihiin ee muxaramaaduma ah walow khilaaf ay gelinayaan qowl baa jira qirdiga taxriiminaya lakiin muctamadu maaha wamaa madaa waxa aan ka soo sheekaynay oo dhan taxriimu caynin waa cayn sideeda muxaram ah sideeda cayn muxaram ah waa taxriimu cayn shayga cayntiisoo la xariimayo weeyaan ma aha sifo gaara iyo waxyaala in la eeganayo sidiisu waxan xaaraan u yahay waljalaa wuu muuqday muxaramun liwasfihi sifo ku timid mid u xaaraan noqday mimaa talaa waxaan hadda raacay ee hadalkaa hore hadalkan ka daba tegi doona ayaa waxaynu kaga sheekayn doonaa wuu ku leeyahay wixii muxaram liwasfihi waa kan deetana fataxrumu lmaytatu baktigii waa xaaraan muxuu xaaraan hore xalaala ahaa laakiin markii sifadan mowdku ay tidi ayuu xaaraan noqday wamaa madaa taxriimu cayni weyn weyn jalaa wuu noqday muxaramun liwasfii mid sifa ku timid daraaddeed xaaraan u noqday mimaa talaa waxaan dambe ee raaci doona hadalkii hore kadambe tegi doona ayuu ka caddaanaya fataxrumu lmaytatu baktigii wuxuu xaaraan ku noqonaya biitifaaqi ijmac buu ku noqonaya iyada de waxa weyaan ah, nas walijmac wey ka maytatin binadxi aw khinaaqi sida neefkii ku dhintay hirdin la hirdiyey ama ceejin markaa la ceejiy laa maytatu lbaxri baktigii markaa xagga badu xayawaankii baxriga ahaa maytadiisii maya taasi xaaraan maaha walilaxnaafi axnaaftii waxaa u sugan xalla min albaxriyi hayru daafi baktigii maaragtay waxa wey badda ku dhintay waxa ka xalaal ah wixii aan dul sabaynaynin badda waxa intuu sidiisa iskaga dhikay oo cidigelin iyadoon cidigelin deetana badda iska soo kormara ee baddu ay saa isaga soo tuurto kaasi waa xaaraan dilay ama xayawaan kale hadin ama adiguba aad ku dhex dishi kaasi waa caadi wixii la dilay waa caadi wixii laakiin daafiyahe sidiisa isaga soo dulmara badda xadfi anfiga u dhinta kaasay leeyihiin waa xaaraan ay leeyihiin jumhuurkuna alxullu maytatuhubay gelinayan wamanac markaa dexanafiyadu alxillu maytatuda waxay ku fasirayaan de wixii marka laga soo oo si kale aan lahayn taasaa loo jeedaay laakiin wixii sidiisa isaga dhintay ciladii uu kan banaanka ku dhintayba xaaraanta u noqonayay oo kale ayaa ku sifaysan yahay wa manacu way manciyeen jallaalatan xayawaankii nijaas cunaha ahaa nijaasta cuna deetana maarata ur yeeshay xayawaan markiis hore xalaal ahaa nijaasaad cunay saxaro iyo wax la mida keliya quutay kadib markaa eh, maarata ur yeeshay kaasi jallaalaa la yihahdaa inta badan waa loda laakiin ah, ah, laakiin xayawaan kasta oo saas noqday jallaalu noqonaya xaaraan bay ka dhigeen culammadu lihada alwasfi sifadaasay xaaraan uga dhigeen lilximyari ximyarigi isagu waa maalikigii isagu ma taxriiminayo jallaaladuna waa xalaal buri washaafici yakrahuha fi lashhari shaafici isagu sida adharka ee imaam shaafici imaam nawowi uu rajaxay waa karaaha un leeyihiin taxriim ma aha marka xadii baa de ku soo arooray naha can akli jalaala jalaalada nabigu alayh salatu salaam wuu diiday marka nahyigaasi macala taxriim baa mise waa cala alkaraaha xanaabiladii iyo waxay leeyiin waa taxriim shaaficiyada laftooda waa qowl raafici uu rajaxay in taxriim ay tahay sidii asalkuba u ahaa laakin nabi wuxuu rajaxayaa in nahyigani uu yahay qowlka odhanaya nahyigani waa lilkaraaha oo waxay leeyihiin de waa hilib qurmayo kal hilib neefaad gawrada hilibkiisa haddii kaa qurmo xaaraan bu noqonaya haddii caafimaadkaaga de uu halis gelinayo mooyaane haddii farsamo loo helayo oo inta la farsameeyo uu markaa waxa weyaan la cuni karo waa caadi bay leeyihin markaa kana waa sidiio kale la yidhah marka dee waxay laakiin isku waafaqsan yihin jallaaladii haddii hadhow toole inta meeshii laga kaxeeyo daahir kale la siiyo oo la hagaajiyo wixii ay ka baxaan urtii iyo wixii ay ka baxaan inay xalaal noqonayso way isla ogolyihiin qolyaha qaarkood baa wakti u qabanaya xanaabiladu saddex maalmood bay u qabanayaan laakiin qolyaha kale waxay leeyihiin xoolay kala duwan yihiin oo geeri ilaa afartan maalmood ba u lodiina waxay u baahanaysaa ilaa sodomeey arigii xanafiyadu toban maalmood bu u bahan yah toddoba meelahaasay ku sheegeen digaagii yihaheen saddex maalmood baa ku filan wamanacuu jallaalatan lalximyari washaafici yakrahuhaa shaafici isagoo karaayaysanayaa fi lashhar halkaasi markaa waa cuntooyinkii sharaabkaa la gelaya wuxuu i waxaramuu waxay xarimeen min asharaabi sharaabka xaggiisii almuskira wixii wax sakraaminayay dee waa xaaran fa alaquu way iska ilaaqeen in cinabun takhamara haddii canabkii uu khamri isu bedelo casiirkiisii oo maarata waxa weyaan mid wax sikhraaminaya noqdo intiisa yar iyo intiisa badanba inay xaaraan tahay way itlaaqeenoo kaa layskuma khilaafin kadaa siwaahu wax alla wixii ka soo haray aan cinab laga sameeyna wax kale laga sameeyeyna kol hadduu takhamur uu ku dhaco oo waqti wax sikhraamiyo uu gaaro waa xaaraan laakiin ilkuufiy yuxilu laakiin kuufigiibaa xalaalaynaya maa kaana minhu waxaan cinabka kayrkiiya wixii kamid mid ah ee hayra muskirin ah sidiisa ustikhramiin oo yaqilu ya yani waxa weya waa sharaab aan canab laga samaynin oo heer uu wax sikhraabiye gaadhay haddii in yaroo aan wax sikhraaminayn laga cabo iyadu waa caadooyi oo waa nabiidkii waxay leeyiin khamri waxaa la yihahda wixii canab laga sameeyey baaba af khamri la yidhahda wixii aan cinab laga samaynin khamriba lama yidhaha af carabiga baa la yidhahda nabiidkana nabigu markii hore wuu diiday oo waa la inuu dadka waxaan laga joojinay markii dambena waa tii nabiidka la fasaxay ee intabiduu la yimi marka dee qadarkii laa tashrabu muskiran wax markaa muskiro idin sikhraamiyo un ha laakiin qadar yaroo aan idin sikhraaminayni waad cabbi kartaa qolihii markaa kuufiyintu xanafiyada u maahe kuufiyiinta mada madhabkoodu ahaa bal qaarkood ay tashadudi jireen ba ibn abi leyla qaadigii markhaatiga qofka nabiidka xarimay ee aan cabayni wuu celin jiraya yaruddu shahaadata man laa yashrab nabiid laakiin de waa qulyaxya ibn maciin wuxuu yihi xaramahu qawmun saalixuuna biaahaar wa sharibahu qawmun saalixuuna biaahaar yaxya ibn maciin xaniif buu ah raxmat ullaahi caleyh markaa qowm waxay ku cabeen buu yihi axaadiis sugan qowm kale oo saalixiinihina waxay ku xarimeen axaadiis sugan marka jumhuurku axaadiistii waa iswaafajinayaan waxaanay leeyihiin eh, inta biduuda la sheegayo waa nabiidkii caadiga hasan nabiidku waa maaratay wax lagu dhex daray ama biyo timir lagu dhexdaayey ama eh, shaciir lagu dhexdaayey wax kale lagu dhexdaayey oo markaa bedelaya deetana markay dhadhamu yar sameeyaan iska cabi baa layna lahaa laakiin walaa tashrabu muskiran wax sakraamiyaha cabina kol haduu darajatu iskaar gaaro ama ha yaraade ama ha badnaadee maa askara kaiiruhu faqaliiluhu xaraam naskii ayaabay markaa haystaan wuxuu yidhi faalauu incilabun taamara hadduu cinab markaa khamri noqdo waa ilaaqayan wada xarimayaan kadaa siwaa wixii kasoo haray cinabkuna waa saas oo kale laakiin kuufiyi yuxilu kuufigii wuxuu xalaalaynayaa maa kaana minhu hayra muskirin wixii kamid ahaa noqday markaa waa mid aan waxba istikraaminayn oo yaqilu markaa yarde yaraantiisa daraaddeed aan waxba istikraaminayn waa ilaa sidiisa quwatun iska arkiile walambali xambaligu yabaa waagu diidayaa walow lam yuribi yaanu arab keeni arabkude waa tamaayulkii markii qofku maaratasakraamo yani yaan waxba sikraaminine wuu diidayaa xambaligu shurba nabiidin nabiid in la cabo aw casiiri cinabi ama canabka casiirkiisii in la cabo bacda alaaati min alayaami saddex maalmood wixii ka dambeey canab baad tuujisay casiir baad ka samaysatay saddex maalmood hadduu kuu yaalo waa inaad saddexdaa maalmood ku dhamayso wixii kaa soo hara ee saddexda maalmood dhaafa waad daadinaysa nabiilkiina isaguna waa saasoo kale oo isagana nabiilka markaa wixi aan canabka laga samayn ayaan ugula jeeda de darajatu iskaar gaadhin labada midna waa muskir ma ah isaga laftiisana saddex maalmo haddii la gaaro ama muskir isu bedela ama yaanu isu bedeline waad iska daadinaysaa inahaya ku soo arooray ayuu eh, markaa waxa weeyaan ku xambaarayaa in sidiisa uu yahay qolyaha kalena nahyiga waay kuambanahyiga kuso arooray nahyiga waxay ku xambaarayaan in eh, ama nahyiga maada ficilkii nabiga caleyhi isalaatu wasalaam in marka nabiga nabiidka waa loo samayn jiray maalinka koobaad waa cabi jiray maalinka labaad waa cabi jiray maalinka saddexaad maaratay maryan saddex maalmood damaadaana waa la iska daadin jiray marka daadintaasi ayaa waxa uu ka soo qaadanayaa in taxriim arrintani ay tahay lakin jumhuurku waxay leyin waxaa laga baqanaya ina muskil isu bedeleen wa ilaa haddii aad yaqiinsatay inaan wixii muskil isu bedelin de waa iska xalaalo lama eh, diiday uma haddana intaa dabadeed kurhu khaliiin wixii isku dar ahaa karaahiyadiisa ayaa yacumu caam yeelaya lisiwalkuufi kuufi wixii ka soo haray ka khalqi tamrin maca busrin timir iyo busri in la isku daro oo nabiidkii laga samaysanayay maaragtay waxa weyaan timir iyo busri nabiidkoodii la ysku daro ama labadoodii lagu wada rido meesha aw cinab ama timir iyo cinab la ysku daro laba shay oo kala duwan isku darkooda jumhuurku way karaahaysanayaan way xanafiyada ka soo haray laa ba'sa bayleey marka khaliitaynka iyadana nabigu alay slam diiday ayaa soo arto nahyi baa soo arooray markaa jumhuurku waxay leeyihiin waa karaahiyo waxaa loo karaahiysanayaana wuxuu soo dedejinayaa iskaarki ayay soo dedejinaysaa laakiin waa la cabi karaa inta aanu dee muskir noqonin wa qiila waxaaba layihi litaxriimi axmedu dahab imaam axmed isagu taxriim baabu ku tegayba in ay xaaraan tahay khaliidaga maadaama nahyiguu soo arooray inay xaaraan yihiin baabu ku tegay wajaaza lintibaadu way bannaantay in nebigu lagu samaysto fi lmuqayari wa naxwihi weelkii muqayarkaay w lamidka muqayar wii daamurka markaa hoosta markaa lagaga eh, dheehay lagaga sameeyey marka dee weelkii shanta ahaaee wafti iyo cabdilqays weelkii markaa nabigu u diidanaa xantamkii iyo muqayarkii iyo musafadkii wixii lamidka ahaa kuwii noocaa ahaa in nabiid lagu samaystaa way bannaan tahay cinda aljamaahiir waayo nabigu markii hore waa diiday waa sax way jirtay waa markii dadka markaa khamriga laga goynayey lakiin markii dambe ay la qabsadeen dee waa loo ogolaaday weelkii inay iskaga nabiidkii iskaga samaystaan laakiin inay muskir cabbaan baa loo diiday wa kurhuhu lilximyari imaam maalig isagu karaahiyadii markaa weelkaasi la karaahiyeysanayay in nabiid lagu sameeyo ayuu weli ku taagan yahay laakiin ma taxriiminayo